من الصيدة هوياي حصابت من الصيدة هوياي هدي مداداني هدي مداداني لهر سوايو لهر سوايو جعيني هيران لهم يايو عليه روحي جعيني هيران لهم يايو عليه aybaanaamee hubaal naftad hogaamiso haliyey anqar maybaanaamee anqar maybaanaamee adunbaan habeenkii odhoolayga waayo adunbaan habeenkii ugu heesaa udoolayga waayo adunbaan habeenkii udoolayga waayo adunbaan habeenkii iyo kuugu

cadow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay udbaadku wanku hawayno adaanku haybshaa wanku hawayno adaanku haybshaa hadou horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay qubbaaku hadou horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay buqaadku wankuu hawayno adaan ku haybshaa wankuu hawayno adaan ku haybshaa maysu hagar baxayna mayseli karayna maysanan karaayna